aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan mujaahidiinay mujaahidiinay muwaxidiintow mowlaa maciigan mujaahidiinay mujaahidiinay muwaxidiintow mowlaa maciigan muwaxidiintow mowlaa maciigan maraykan laayaa malkiisa qaataa mininkiis gubaa mowlaana amro maraykan laayaa malkiisa qaataa mininkiis gubaa mowlaana amro amro mininkii suuba mawlaana amro mujrimku duula mindii mariya madaxa ka gooya mawlaana amro mujrimku duula mindii mariya madaxa ka gooya mawlaana amro madaxa ka gooya mawlaana amro munaafiq diila malahan dugsi maalintii cuslad mawlaa cadaabi munaafiq diila malahan maahan dugsi marintii cuuslayd mawlaa cadaabi munaafiq diila malaahan dugsi marintii cuuslayd mawlaa cadaabi marintii cuuslayd mawlaa cadaabi marintii cuuslayd mawlaa cadaabi marintii cuuslayd mawlaa cadaabi marintii cuuslayd mawlaa cadaabi